asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar sturio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar sturio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wabarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacala aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacdu alfaslu araabica cashar filwasiila fasalka afar iyo tobnaad wuxuu ku saabsan yahay wasiilo waxa la yihaha wasiilo waxaa la yidhaahdaa wixii wax lagu gaadho arrimuhuna labay noqonaya wasiilo iyo kaaya waxaad udan leeda ood raadinayso oo waxay dantaada ku dhammaanaysay ah iyo waxaasay dantaada ku dhammaanaysa wixii lagu gaarayo haddaad ka tagto gurigaagood suuqa aado suuqana waa meeshaad rabtay wixii ku gaarsiina waa wasiiladii baabuur haddaad raacdo sidoo kale adoo suuqa ka soo noqdo gurigaaga usoo noqday meeshaad rabtay waa gurigaaga waa waaqaayadaadi wixii gurigaaga ku keenana waa wasiilo wey wasiilo waxaa layaha wixii wax ku gaarsiiya adigoo fuulaya masaajidka ama daara dhisaysid meeshaad u socoteed fuulaysaana waa kaayadii jaranjarada la korana waa wasiiladii marka awal waqabla qabla kulli shay alwasiilatu waalghaaya aynu kala garan wasiilo wixii wax lagu gaaro wey haayana waxaa loo dan leeyahay idan maa hiya alwasiila wamaa hiya alghaaya tawxiidaan ku jirnaa maantoo kale wasiila waxaa aliimaanu saxiixu waalcamalu saalixu iimaan suuban iyo camal suuban labadana wasiila maxaan raadinaynaa ghaaya waxaan raadinaynaa ridaahullah wa maqfiratu wa jannatuhu ilaah raalli inuu naga noqdo oon jannadiisa galno oosnoo dembi dhaafo oon wejigiisa qiyaamo aragno haayadeenni wey meeshaan u soconnay ees muraadkeenna ku dhammaanayay waa midaas waa ilaah raalli inuu naga noqdo inaan dembi dhaaf helno inaan janno galno inaan wejiga eeba qiyaamo aragno taas waa haayadii aan u ordaynay u halgamaynay u rafaadaynay ilaah u caabudaynay taas maxaa lagu gaari karaa ina badaacat allahi hiya alghaaliya badeexadeeba waa qaali rakhisma jannadu waa qaali waxaa lagu gaari karaa alimaanu saxiixu walcamalu saalix naf iyo maal waxaad heli kartid eed hanan kartid eed haaban kartid wadooyinka rabbi raalli ka yahay inaad ku bixiso idan wasiiliya kaaya waa baranay kolkaa wixii ku gaarsiin lahaa ilaa dambi dhaafkii iyo jannadiisa waa iimaan iyo camal labada og kolka wasiiladaas aynu ku jirna meelaha aynu la-nahay ku jirta meelaha aynu la-nahay oo garashood aan ku khaldanay ayay ku jirta xagga kaayada ma aynan gafin oo qofka ugu xun dadkeenna jabaljaan ka soo qabo kuwaan qorafyada ku jira ee dadka dooxa ee maalinkiina dhuunta habeenkiina soo yaqaanaan haddaad tidhaahid muslim mihin oo ku dilaayo idan kuma aynaan gafin waxaan ku gafsannahay kale qubuuraas oo kale dariiqo oo kale waxaan janno ku doonayna fiiri ilaah nooma dirin nebi maxamedna ma barin qur-aanka iyo xadiidka kuma taallo waa min muxdasaati alumuur shalay maantay ahayd haddii la isweydiiye nebi maxamed dariiqadaasaa maxaan dhahaynaa amaan dhahnaa nabiga qaadiriyu ah ma aqooni nabiga wax qaadiriya la yihi wax saalixile ma yaqaan magax dariiqoolen ma yaqaan mawluud nabiga ma yaqaan xadra nabiga ma yaqaan xataa almadaahi ma yaqaan nabiga wax shaaficiye maalikiye xambaliye la yidhaah ma yaqaan wuxuu yaqaan nabiga waa arki doontaan alkitaabu wasunna nabiga qur-aan iyo xadiid buu yaqaan xaq iyo baatil buu yaqaan toosnaan iyo marka waxaynu ku gafnay wasiiladii wax lagu naar mudanayo markaynu janno u qaadnay wey waxaa jira waxa markuu muxdathaatulumuur diin ma aha alla nooma dirin rasuul nooma dirin xadiid iyo qur-aan nooma sheegin waxaas markaan noocaas uu yahay waa lagu naar mudanaya magaxiisana bidca la yihaa bidcaa naar baa lagu tagaa dalaal nabigana waa nooga digay waiyaakum wa muxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kulu bidcatin dalaala wa kulu dalaalatin fi naar qowlkii nabiga markuu nooga digay bidcada inaan annaga wada jeexana nabiga calayhi salaatu wasalaam dhintay muxuuna faray muxuuna baray taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadliluu bacdii abadaa alaa wahwa kitaabu ullaahi wa sunnatii waxaan idinka tegey laba shay oo haddaad qabsataan aydaan lumaynin waana maxay kitaabkii eebbe ee samada ka keenay iyo xadiidkii aniga aan ku sharxay qawlan aw ficlan aw takriiran labadaanu ka dardaarmay kana tegey xadiidkii waa soo marnay dad uu garanayo nabiga ummaddiisana ka mida bidix la hadiyey neer loo kaxeeyey yaa rabbi asxaabi asxaabi uu ka dabaqaylinayo oo uu leeyahay kuwan maxaa liiga qalloociyey bidix maxaa loo aadiyey naar maxaa loola doontay waa dadkaygii maxaa lagu yidhi nabiga innaka laa tadrii maa axdatuu bacdak intii adiga lagu dhiibaad u sheegtay midaan ahayn ay gadaashaa sameeyeen ma ogid aniga ogu kolkaasaa loo caddeeyaa maa zaaluu yugayiruun wa yubadiluun diintii aniga eebba aan soo dejiyey iyo sunnadaad ku sharaxday labadii waa la bedelay magaxyo kalea lala baxay waddooyin kalea la maray hare markaasaa nabiga u koowa ilaan ma uusan ogeyn waxa dhacay gadaashi markaasuu yidhaahdaa fasuuqan liman hayara bacdii wabadal diintaan ogaa aniga fiixnaanteeda dadkii bedelay ee ka leexday ee magacyo kale iyo meelo kala maray cadaab ha lagu dheereeyo fasuxqan liman badala bacdii wagayar idan wasiiladaas meelahaan laanahay een ku gafnay ku duuftin habownay ku jirto duuftin habow waa taqaanii waraababooda ama yaxaas neef qabsan yidhi cidla ku dhacay neefkiina waa iska tegi duuftin habow cidiyahaani waxay ku dhammaadeen ay ku dhilqadeen baa ku xadaaf mudanaynaa khayr bayna moodaynaa wasadaqa allaahu fii qowlih wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun tafsiiru shawkaani suuratu zumar ayaddaas firiisa dadka laba wey qof adduunkaba ku qalloocsanaa oon waddo khayr lahaynin oo isbaysoogaa fujuur iyo fisqi iyo xisyaan iyo gaalnimo ka shaqaynayay kaas ma janu naftuu sheegi kara isma janna ma kasbanin kaas haddii la cadaabo wabadaa lahum min allaahi maa lam yaku yaxsibuun ma aha ila naaraya wuu ogaa jidhkeediiyuuba hayeyba mid kaloo toosnaa oo muslim ahaa oo diin haystay oo halliya rasuul ku xirnaa oo qur-aan xadiis ku dhaqmaayey kaas jannuu ku hawoonayey jannaa la geeyey xisaab kuma soo bixin kale uu ku talagalay janno jidkeedna waa hayey maxaa soo bixi doona kolka mid ibtidaac iyo beenbeen hayey oo janno ku tashanayey ku baabaayo waxaan loo dirin kaasoo markuu qiyaamo tagay naar la geliyey wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun xaggii eeba waxaa uga muuqda lagu abaalmariyey waxayan malaysanayiin oo naar maxaa jira dhaqankoodaa bidcaha aada u dhegaysa wasiilada meelahan laana ay ku jirtaa in ka baabaasanna alfaslu araabic cashar fasalka afar iyo tobnaad fi lwasiila waxa janno iyo khayr iyo dembi dhaaf ilaa ridadii lagu gaaro ku saabsan yahay yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bianna allaaha eebba weyne tacaalaa korahaye yuxibbu eebba wuxuu jecel yahay min alacmaali camalka la samayna aslaxa alacmaal camalka kan ugu suuban yuu ilaah jecel yahay marka camalaan suubanayn ilaah muxuu ku falaa wa min alafcaal ficiliyaalka adimada laga sameeyana adiyabaha kan ugu udgoon camal ura muxuu eebbe ku fala maya wayuxibu eebbe wuxuu jecel yahay min cibaadihi addoommadiisa farada badan assaalixiin kuwa suusuuban ee xaqa eebbe iyo xaqa addoommaba guta uu addoommahana jecel yahay wa annahu eebba weyne tacaalaa korhaye intadaba wuxuu doortoos diray cibaadahu addoommaduu abuuray wuxuu u doortoos u diray ila taqarubi u dhowaan ilayhi ila allah eebbaweyne loo dhowaado iyo wa tawadudi isjeclaysiin minhu min allah eebba la isjeclaysiiyo iyo wa tawasuli xarka xidhaso ilayhi ila allah eebbaweyne xaggii loo xarka xirto oo fa huwa muslimka lidaalika sidaa darteed uu yataqarab muslimku dhowaada ilallaahi eebba weyne xaggii tacaalaa eebba korahaye wayatawasal waa xarka xirtaa ilayhi ilallah eebba weyne yuu u xarka xirtaa bisaalixi alacmaal camalyaalkooda suuban wuu uga xarka xirtaa watayibi alaqwaal hadayaal kuwooda macaan hadalyaal kuwooda macaan buu aga xarka xirtaa oo fa yas'aluhu muslimkii eebba wuxuu weydiiyaa tacaalaa korahaye ilaah buu tuuga wayatawasal waa xarka xirtaa ilayhi ilallah uwax dhigaysaa biasmaa'ihi magacyaalka eebe alxusnaa ee wanaagga badan wa sifaatihi tilmaanaha eebe alculaa ee korkoreeya wa biliimaani rumayn buu ku xiriirtaa bihi billah eebba weyna la rumeeyo wa birasuulihi rasuulkiisii la rumeeyo wa bimaxabatihi eebba la jeclaado tacaalaa korahaye wa maxabati rasuulihi eebba weyne rasuulkiisa la jeclaado wa maxabati saalixiin dadkii ee xaqii eebbe iyo xaqii addoommaba gutay oo la jeclaado rusushoo kale malaa'igtoo kale nebiyaashoo kale wixii toosanee mu'mina ee jinni iyo insi dhammaantood waxba mid ha kor degini mid wuxuu yahay adaan ogeyn ha caleema saaranin ee waxa la wixii eebbe rumeeyey ee mu'mina ee jinniya ee insiya ee malaa'iga gidigoo jeclo taasaas eebba kugu jeclaanayo wa maxabati wa maxabati saalixiin dadka suusuuban dadkaas jacaylkooda buu eebba ugu xarig xirtaa wa caamati almu'miniin intii eebba rumaysay dhammaantood yuu wada jecel yahay wayataqarab muslimkii waa dhowaadaa ila allaahi eebba weyne xaggii tacaalaa korahaye wuxuu ugu dhowaadaa bifaraa'idi asalaa salaateeda faradkaa shanta wakti wey wazakaa sakada faralkaa wasaw soomidda la sooma waalxaji xajinta wa binawaafilihaa intaan soo sheegnay sunnayaalkooda salaada sunnaha sakada sunnaha soomka sunnaha xajka sunnaha intaas faralkeedii oo kow ah iyo sunnooyinkoodii oo labaa buu qofka muslima eebba ugu dhowaada oo suga xarig xirta si uu dembi dhaaf iyo janno iyo dantiisa ku gaaro dhan kalena waa ka kamaa yataqarab siduu u dhowaado muslimka ilayhi ila allah eebbaweyne bitarki lmuxaramaat wasiiladii baa lagu baraya markaad waxaa waajib iyo sunnada gudatid waxaa garab yaalla muxaramka eebba ku diiday iyo makruuha la nacay iska ilaali labadaba iyagana iska ilaalintoodaas waa wasiiladii oo markaad muxaramaadka ka fogaanaysid makruuhaadka ka araraysid manhiyaadka ka durkaysid allaad u dhowaanaysa laakiin iyadaa nafteeda yaa waxaa la rabaa inay kaa ahaato ka cararidda aada xumaha ka carari taqaruban ila allah allaad ugu dhowaanaysa niyada ku hay waimtihaalan liamrihi fardii eebba uu ku faray inaad xumaha ka fogaato baad farmaysaa si baad kamaa yataqarab sida muslim uu u dhowaado ilayhi ila allah eebba weyne bitarki lmuxaramaat wixii la xarimay ka tegidooda waijtinaabi ilmanhiyaat kuwii la rabay ka dheeraashadooda ayuu ugu dhowaadaa walaa yas'alu allah muslimka eebba ma tuugo tacaalaa korahaye bijaahi axadin qof foolkiisa kuma tuugo min khalqihi uunkiisa ka bijaahi axadi min khalqi ilaahu hebel wejigiisa igu dhaaf maya waxyaalaha furan kuma jiraan sababta waxaa wey oo jaaha fulaan jaaha diljaah qofkaan jaaha leh ee rabbi agsida rusush oo kale nabiyullaahi muuse eba wuxuu yihi fabara'ahu allaahu mimaa qaaluu wa kaana cinda allaahi wajiihan kolka nebiyaasha iyo rususha iyo saalixiinta iyo malaa'igta ee eebba jahay ka leeyihiin laakiin markaad jaahooda eebba ku tuugtid adiga jaahooda maxaad ku darsata waxaad eebba ku tuugaysa waxaa la rabay labuun inuu ahaado wax ilaah ku saabsan ka asmaayihi wa sifaatihi wa rubuubiyatihi wa uluuhiyatihi isaga sharifta ku tug ilaahu adaa raxmaana ee i naxariiso ilaahu adaa ile ee ii gargaar ilaahu adaa cunto bixiya waxaan cunaysi ilaahu adaa caafimaad keena icaafi wax ilaah ku saabsan haddaad ku tuugtid saxaw laba adiga wax kugu saabsan ilaah waxaan tuuga eenu tukana eenu sooma eenu xajina waa adiga marka camalkan adiga dartaa aan u qabtay alla igu dhaaf nabad wey laakiin hebel wejigiisa eebau igu dhaaf naqlan wa caqlan wa sharcan saddexdaba ku xaraamu naqlan waa diintii wasalullaha min fadli baa soo aroortay walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuu bihaa baa soo aroortay naqligii waa kaa ama caqliga innaga haddaynu wax isweydiisanayno oo ninkaad wax weydiisanaysa aad tiri hebel dartiis wax igu sii muxuu ku dhihi lahaa ku leeyahay haddaad aniga iga dan leedahayna aniga itu haddii keeda kaad sheegaysa kactuug hebel muxuu ku darsaday saasuu ku leeyahay markaad tidhahdo hebel wax igu sii muxuu ii yahay buu kule hebel idan ninkan jaahiisii allah ka maarmila oo wax alla ku saabsan ahaanaad u wada mase adaa abaal kule jaahiisa oo camalkaagii saalixa miya idan walaa yas'alu allaha muslim eebba ma tuugo bijaahi axadin qof hoolkiisa kuma tuugo min khalqihi uunkiisa kamida khalqigii waa la camimay ogow kolka xadiida u qaadanin tawasaluu bijaahi fa ina jaahii cinda allaahi cadiim waxbaa ka jiraan maaha waxbaa ka jiraan maaha nabigii yaa saas yiri ducadii la sheegaba bijaahi sayidina maxamed maya waxaa kuu dhaanta haddaad ba nabiga soo qaadi biiimaanii bimuxamadin waatibaaci limuxamadin wa maxabatii limuxamed ilaahu rumayntaan maxamed rumeeyey iyo jacaylkaan jeclahay iyo raacidaan raacsanahay allow taa wax igu si hawlad qabatay wey ilaahna ku faray wey inaad maxamed rumayso inaad raacdo inaad jeclaato rabbi baa ku faray adigaana sameeyey idan arrintaasi allihi adigaba udhacaysa adigana waa fulisay allana waa ku faray allow rumayntaan nebi maxamed rumeeyey iyo jacaylkaan jeclahay iyo raacidaan raacay igu cafi dantayda igu si nabad iyo canow laakiin wejigiisa mashquusa wejiga nebi maxamed xagaaga isagaa la wejigiisa shaqana kuma ilaahna waa ka maarmaa nebi maxamed oo markii ilaah uu tuugmadiisa ka hadlayey waxaa lagu yidhi udcuunii astajib lakum jah kuma dhe isagaa wax walba kaaga dhow maxay hay-adda ku timid in asxaabtay nabiga la hadleen yidhahdeen yaa rasuula allah aqariibun rabbunaa fa nunaajiihi am baciidun fa nunaadiihi ilaah ma noo dhow yahay aan hoos ula hadalleh udan sheeganay mase naga fog yahay aanu qaylinay markii su-aasha timid jawaabtii nabigaba laguma wareejinin ilaah baa toos uga jawaabay waid as'alaka rubana hadday ku weydiiyeen sifaadihii addoomaha igii fiicnaa ammaan wey waa qof inuu rabbi udan sheegto oo isku xirma rabo qofka weydiinaye alla ma ii dhow yahay mase ma iga dheer waa la ammaanay idaa sa'alaka cibaadii hadday addoommahaygi ku weydiiyeen canii aniga xaggayga oo alle ma noo dhow yahay aan hoos ula hadalle ma naga dheer yahay aan dhawaaqne hadday ku yidhaahdeen faqul lahum inii qariibun lama dhihin fa inii qariib asaga habisukan sheegay waa u dhowaayo iyaday jawaabin noogu fileed qariib baan ahay ilaan su-aashu ma dhow yahay mase ma dheer yahay fa inii qariib jawaabtu waa buuxda waxaa lagu daro naloo sharxay danteennii oo ninkan weydiina dantiisa maxay ahayd aan tuuga wey kolkaasuu eebba soo hormariyey oo siri fa inii qariib aan qariib ahay keliya ma aha ujiibu dacwata daaci idaa tacaani midkay tuuga tuugmadiisana waa aqbalayaa weliba laakiin sidii tuugmadii ay ku helaan oo looga aqbalo falyastajiibu lii anigaba waxbaan faray hamaqleen waxaa faray iga cabsoodaan idhi tukadaan idhi ituugaan idhi falyastajiibu lii wixii amar ahaayaan faray iyo wixii nahyi aan ka reebay iyagana ha ogolaadeena wey wahal jazaau lixsaan ila alxisaan xadiidkii waa iman doona intii adiga xisaankaga u dhan yahay ka badan baa badan yahay idan hay aqbaleen anigana waliyu'minuu bih hanay rumeeyeeno wax alle waxaan u sheegay ha rumeeyeen marka ay aniga ay rumeeyaan waxaan irina ajiibaan lacallahum yarshuduun wadda xalaal haya marka wadda xalaala bay adduun iyo aakhiraba ayaan walaa yasalu llaha eebba ma warsado ma tuugo muslimka watacaala korahaye bijaahi axadin qof hoolkiisa min khalqihi uunka eebba ka mida ma qabato eebba inaad ugu soo qabato uunka in allaha haniy can khalqihi yaa ayuha annaasu antum lfuqaraau ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid kolka cidaa ugu soo gabane hodan wey isaga tuug xaaragelin walaa bicamali cabdin addoon camalkiina eebba kuma tuugo min cibaadihi ka mida camal addoon sameeyey ilaahu qur-aanku akrinaa wadaadkaas wax igu sii qur-aanka eewaadka isaga akrisa isaguna qur-aankiisa anfacaya waxaana eebbana yidhi man camila saalixan falinafsi camal fiican qofkuu sameeya isagaa iskale qur-aanka ninkaan isagaa iskale ayad kale waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsi qofka hufnaada naftiisaa faa'iidadaana ayad kale walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa ayad kale lahaa maa kasabat wa calayhaa maktasabat ayad kale faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara qof la arkaba xumihiisa iyo samihiisa isagaa iskale allaahuma mar qofka wax lagu yeelan karaa waa jirta saddexdii rasuulka uu noo sheegay idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu qof hadduu dhinto camalkiisii waa go-ay ilaa min halaath saddex maahaan maxay tahay saddexda sadaqatin jaariya deeq joogtaa masaajid buu dhisoo dhaafay masaajidkii baa lagu tukanaya masaajidkaas lagu tukanaya ee uu dhisay sadaqadaa jaariyada eel hadduu qoday masaajid hadduu dhisay beer hadduu waqfay kutuba hadduu meel dhigay sadaqatin jaariya deeqdaas uu bixiyey bacda mawtihi wanaagga meeshaa ka socda waxbuu ku leeyahy aw waladin saalixin yadcuu lahu canuguu dhalay oo suuban ma u ducaynaayo waxbaad ku leedahay ducadiisi kuu ducaynayo waa dhashay aw xilmin yuntafacu bihi dad buu waxbaray cilmi iyo qur-aan ama kutub uu dejiyey kutubtiisii baa la akrinaya uu dejiyey baa laga faa'iidaysanaya waxbuu ku leeyihi ilaa waxa ugu yeeshay isagii baa soo galay meesha haddii kale qofkan wanaaggiisa asagaa iskale walaa bicamali cabdi adoon camalkii min cibaadihi eeba addoommadiisa kamida kuma tuugo id laysa maaha jaaku diljaah wejiga qofka u saaxiibkaa ah ee dadka agtooda marwada iyo muunada kale wejigiisa iyo qiimigiisa min kasbihi muslimkan tuugtama hawl u qabtay ka mid maaha walaa camalu saaxibi alcamal camalka ka saaxiibka camalkiisana min camalihi ka mid maaha oo fa yasalu llaha u eebba tuuga muslimka bihi camalkii ninkaas kale uu leeyahay aw yuqadimuhu uu camalkii eebba u hormariyo wasiilatan isagoo ku xarig xidhanaya bayna yadayhi eebba weyne hortii uga xarig xidhanaya wallahu eebba weyne tacaala korahaye lam eebba ma jidaynin licibaadihi addoomihiisa an yataqarabu inay dhowaadaan ilayhi eebbaweyne bikayri acmaali camalkooda waxaan ahayn inay ugu dhowaadaan lama jidaynin marka qur-aanka ayadihiisa xashi walba gedi suuratulcasri baa ugu yara akhri maxaad ka helaysaa ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka loo dambeyd afa ama raali laga yahay ama janno gala waxaa laleeyahay aamanuu waxamiluu saalixaat ina aladiina aamanuu wacaamiluu saalixaati kaanat lahum janaatu lfirdowsi nuzula ila aladiina aamanuu wacaamiluu saalixaati lahum ajrun hayru mamnuuc ila aladiina aamanuu wacaamiluu saalixaati falahum ajrun hayru mamnuuc ina aladiina aamanuu wacaamiluu saalixaati labadan aysaba joogto waa adiga iimaankaagii iyo camalkaagii suubanaa baad abaalgu joogtaa iyo janniyo dambi dhaaf yaad ku helaysaa ee eebba kuma horan dadka kale camalkooda baan kuugu dhaafayaa igu tukuma oran wallaahu eeba weyn tacaalaa koraaye lan yashrax ma jidayn licibaadihi addoommadiisa an yataqarabu inay dhowaadaan ilayhi eebba weyne bikayri acmaalihim camalkooda kayrkii wa sakaati arwaaxihim naftooda inay hufaan waataynu nidhi masiiru linsaani fii yadihi ilaah addoomihiisa ma dulmiye adiga markaad nooshahay saad u dhaqantaa lagula xisaabtamaayo dhaqankaaga hadduu xun yahay hadhow waa lagu xumay naar baa lagu gelinay hadduu dhaqankaaga fiican yahay jannaa lagu geynayo daliilkii waataan washamsa akhrinay toban dhaarood oo seeba ku dhaartay jawaabtiina qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaha naftiisa qofka hufa ee xumaha ka hufa ee iimaan suuban iyo camal saalixa ku hufa kaas waa liibaanay ka xumo ku dhex duugayna waa hoogay marka ta laysfaray waa maxay bikayri acmaalihim camalyaalkooda khayrkeed wasakaati arwaaxihim naftooda hufideeda ay biliimaani rumayneeba ku hufaan walcamali saalix camal suuban ku hufaan wadaalika arrinkaa aynu sheegnayna liladilla tusaalyaal baa ugu wacan annaqliya la soo guuriyey waalcaqliya la gartay ataaliyati ee soo socota aladillatu naqliya tusaalyaalkii naqliga ee rabbiga rasuulka maqlay kow ikhbaaruhu hebaweyne warramidii tacaalaa korhaye can daalika arrintaa xaggeeda biqowlihi ayuu uga warramay ilayhi eebbaweyne xaggii faayascad uu kora alkalimu tayibu hadalka wanaagsan ashahaadada tawxiidka qiraa'atu lqur-aanka alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar salliga nabiga lagu saliyo taxmiidda tasbiixda tahliil tamjiid eebba la ammaano waxaas hadalee wanaagsan eebbu u koraya wayaa eebba geynaya halkaad adigii fadhida ood xoogaa nuunnuu ku tiri yaa eebba u geynaya wiiska qaadaya dhegaysta waalcamalu saalixu camalka subanba yarfacuhu kelimkii dayibka qaada maxaad ogaateen golka waxaanad samaynayso oo afka aad ka sheegayso ee warka fiicana qur-aanka aad akrinayso iyo waxa wanaageed sheegayso tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil aada akrinayso waa kelim tayiba wiish ilaah u geeyay rabaan maxaa qaada waalcamalu saalixu yarfacu kolka qowl iyo ficil waxaad samaysay camalkaagii salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo xajkii iyo jihaadkii baa qaadaya qowlkii oo wiisha haddaba afkuun baad ka nuunuutay ma aadan tukanin yaa kuu qaadayo yaa samada geynayo yaa eebbo horgeynayo idan waxaan loo kala reebaynin aamanuu iyo waxamilu saalixaat imaankuna waa wixii lagaa rabay amalka saalixana waa wiishkii imaanka qaadi lahow ilayhi eebba weyne laa ilaa gayrihi axad kale warkii ma jiro maa yascadu lkelim kelimo ay uf kortaa atayib ee wanaagsanay waalcamalu camalka asaalixu wanaagsan yarfacu camalkii wuxuu qaadaa hu kelimkii dayibka ahaa wa fii qowli eebbaweyne hadalkii gudihiisiina waa noogu sheegay uu eebba yihi subxaanah yaa ayuha rusul rusul idaylkeeday kuluu cuna min atayibaat xalaasha cuna looma ogola rususha inay cunaan waxaan xalaalahay wakadalika almu'miniin mu'miniintana looma ogola oo waxaa xadiid nabiga ka sugnaaday uu ku yihi ina allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi lmursaliin faqaal rusushii waa kan wuxuu ku yihi yaa ayuha arusulu kuluu min adayibaat mu'miniintiina maxaa lagu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum marka waa daruuri ama lagama maarmaan wey xalaasha inaad cuntid si camalkaagii samada u fuul yaa ayuha rusul rusulayho kuluu cuna min adayibaat xalaal cuna intaasuu suuban ka mida ayuu ahaa markaad saalixiinta kamid tahay raxmad baa lagu gelinaya wa fii qawli eebbaweyne hadalkiisii uu yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow itaquu llah eebbaweyne ka baqa awaamirta nawaahida ilaaliya wabtaquu jariya ilayhi ila allah alwasiila waxaad ku gaartaan markaa wasiiladii waa maxay eebba lagu gaari laha sababtaan casriga ka bilownay maa alimaanu saxiixu waalcamalu saalixu labadaana eebba idin gaarsiinaye labadii jeliyo wa qowli eebba weyne hadalkii subxaana eeb la-aan badana uu eebba yidhi waaladiina dadka ay yadcuuna tuugayaan kuwan mushrikiinta min alambiyaai waaarusuli waasaalixiin akhyaarta ay tuugayaan baaba yabtaguuna sii jarinaya ilaa rabbihim rabbigood waxay u jarinayaan alwasiila waxay ku gaaraan ayuhumkooda aqrab eeba u dhowaan badan ka ciisa wa muxamed wa jibriil baaba sii jarinayo idankana tuugaysaad u yeeranaysaa nafdiisii safuu ku jira isna tuugtan uu haya naftiisii marka wax tuugtama maxaad u tuugay axadaan tuugtamaynahayd ilaahaan tuugtamaynin ilaahaan tuugtamaynin tuug ama akhyaartan aada lu goynayso ayagiiaba halahala madow oo saan leh saalixiintii wey wixii ciisa rabbi ama rasuula yidhi oo intay rasuulnimadii dhaafiyeen ciise rabbinimo ku sheegay ama wiileeba ku sheegay ama mukhalisu bixiyey weli sidii bay u gabsan yihin kuwii baa la yidhi kuwaad u yeehanaysiin naftooda baaba rabbi ushii dhowaanay idan wax tuugta maaseed u tuugi caqliga ma noqon karta kac daba kac kuwaan de warsada xaafadaha mara ee tuugtama adna daba kac sii tug iyaga oo waxaad tidhahdaa war waxaysii asagana waa kula yaaba ummadda kalena waa kula yaabi adna isuma quurtid warka sidaas wax tuugtama aad tuugaysaa kac daba kac kuwaan dembiilaha wata oo dawarsana kolka ay reeraha tuugaan adna iyaga sii tug akhyaarta ay yadcuuna u yeelanayeen tuugayiinaaba yabtaguuna jerina ilaa rabbihim rabbigood xaggii alwasiila waxay rabbi ku gaaraan ayuhumkooda aqrabu eeba u dhowaan badan wa fii qawlih eeba weyne hadalkii qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin nabigii baa la faraya haddaad ummad yahay tihiin tuxibuuna allah eeba weyne kuwa jecel jacaylka afka in laga dhaafo run laga dhigaa la rabo sharun looga dhigaya faatabicuuni iraaca aniga oo waddadii eebbe uu raalli ka ahaa anuu igu soo dejiyey anna waa idiin sheegay qofkii eebba jecel anuu iraacaya qofka aniga iraacay eebba ma jecla waxaad ogaatay kolka inaan shareeciyo diin iyo rabbi rasuul dan laga lahayn la maqlaynin lagu kaxansayno kolka habeenkii bisha mawluud labiyo toban gaarto xalwo inta lasoo gato iyo cadar qaali ah xoolo la dhameeyo nala la shido habeenkaas ha liisfeerfeere ha la ooyo oo maxaa saas loo yeela nabigaa la jeceliyahay been wa jacaylka nabiga saasba maaha mutaabacatu rasuulillah inaad nabiga raacdid ood rumaysid oo diintiisii baratid oo sunnadiisii noolaysid waa maxaba waxba xalwana ha cunin cadarna ha ismarini xabadana ha ridin geelna ha gawricin intaan yeel maxaa jira dadkii nabiga jeclaa ee la noolaa ee dhihi jiray fidaaka abi wa ummi adoogii habartaan kugu furanayo waxaan ma samayn jirin maxabana umayan aqoonin idan aayaddaa waa aayatu ikhtibaar waxay ikhtibaaraysaa qofaan nabiga kalgacaylkiisa sheegaynin ma jiro laakiin dadka beenaaniyo qof run sheegaayo labada u qaybsamaa kumaa run sheegaayo man isaadiqu fii maxabati rasuulillah waman ilkaadibu yaa been ku sheegaayo almutabicu lirasuulillaahi midka nabiga raacay fii sunnatii wa fii diinii wa fii sharcii midkaas yaa huwa saadiqu fii maxabati rasuulillah run qofkaasaa sheegay ama kaan adiga raacsanayn madaxana ha ku socde mid nabi jecel maaha waxaasna jacayl nabi maaha shaacir xakiima muxuu yihi low kaana xubuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu kalgacaladaad u sheegay nabiga run hadday tahay warkiisaad yeeli lahay maxaa jira qofna qofuu jecel yahay ma khilaafe ilmahaagiyo bilcaantaada ma khilaafi karti waxaana ku addoominay kusanduleynaysa maxabadaad u qabta islaanta hadday ku taree ka tag meesha ka waxa noo doon malaxasiya waad dhaqaaqi war soo dhaqi maysa ina waa jecesha ilmaha aabba waxaan hadduu ku yiraa suuf iyo xaje waxaa sugu wixii waa keenaysa ma khilaafi kartid saa waa jeceshahay idan dabeexadda qof wax jahal lagu yaqaan waa inuusan khilaafin kolkaa jacaylkii nabiga run hadduu naga yahay sunadii hala noole garkaa laga bilaabo garkaa la xiira hala dhaafo waa sunatu rasuulillah intaan garka xiirayno nabi ma jeclin int maxaa jira weligiis ma xiirin garkiisa hala dhaafana waayi marka nabiga ma qabata annagase ma noo garanta yaa rasuulallah waa ku jeclahay warkaagana kuma jirno waxaas u xanayn waxaas yaa rasuulallahi waa ku jeclahay laakiin warkaaga kuma jirno waxanayna waxaas marka wax nabi qabtana maaha wax noo qalmana maaha kolka ayadan ikhtibaar wey waxay ayadan noo sheegtay qofka nabiga jecel qul waxaa tidhaahdaa in kuntum haddaa tihiin tuxibuuna allah eebbaweyne kuwa jecel haddaad tihiin fatabicuuni aniga rasuulkaa iraaca markaasaa yuxbabkumullah eebba idin jeclaanaya wayakfir lakum idiina dhaafaya dunuubakum gafafyaalkiinaw wa qawli eebba weyne hadalkii jala jalaaluhu weynigiisaa wey rabbanaa yaa rabbanaa inaga rabbiganaw amalnaa rumaynay bimaa wixii aad anzalta dejisay min alkitaabi wasunna qur-aankaa soo dejisay iyo sunnada nabiga uu ku bayaaniyey allaw rumaynay rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow aamanaa rumaynay bimaa wixii aad anzalta dejisay min alkitaabi wasunna watabacna arasuul subanihii raacnay faktubnaa magacayna dhig maca shaahidiin dadka alanimadaada qiray ee rasuulka rasuulnimadiisa qiray ee diinta xaqnimadeeda qiray meeshaad magacooda ku dhitay kayna ku dhigo wa qowlihi tacaala eebba weyne hadalkii rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow inanaa anaga tawasulkii baa lagu barayo samicnaa maqalay munaadiyan mid kayrina munaadiga waa kuma wahwa alqur'aanu alkariim waarasuulu alxabiib sala allahu calayhi wasalam axadkaa noo yeedha ee alla noogu yeedha waa qur-aanka iyo nebiga labadaba waa ku fasiran yihin maxaa jira qur-aankana waa kii alla ka yimid ee warka uu ku yiilay rasuulkana axadkii lagu soo dejiyey oo noo sheegayay rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow aamanaa rumaynay bimaa wixii aad ansalta dejisay watabacnaa raacnay alrasuula suubanahaad noo soo dirtay faktubnaa maca shaahidiin rabbanaa yaa rabbana inanaa annaga samicnaa waxaan maqalay munaadiyan mid dhawaaqaya oo yunaadii uunka ugu yeeraya liliimaan eebbe in la rumeeyo ugu yeeraya qaa'ilan wuxuu leeyahay an aaminuu umad yahay rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya buu leeyahay haddaan shanqartii maqalay ma anan hakan fa aamanaa isla markiiba rumaynay rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow mar haddaan maqalay axadkaad noo soo dirtay kitaabkaad noo soo dejisay cagtii baan rumaynay fakfir lana tawasulkaale saasaan hayeelay fakfir lana allow noo dhaaf dunuubana waxaan gafgalay wakafir allow naga qari cannaa xagganaga sayi-aatina xumaanyaalkanaga watawafana allow naftan naga qabo maxaal abraar rususha nebiyaasha saalixiinta aan ku khilaafin baariyaalkaa kugu xiran markaaga fuliya kuwaas nala oobsow wa fii qowlih walilaahi eebba weyne keligii baa leh alasmaau magacyaal alxusnaa wanaag badan fadcuuhu eebba tuuga bihaa magacyaalka wanaagga badan wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna qalloocinaya fii asmaa'ihi horey noo soo martay kuwa magaceeba qalloocinaya ee waxaan magaceeba ahayn sheegaya warkood ka baxa iyaguna hawl baa u taal sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maabaa lagu abaalmarin doonaa ay kaanuu fii dunyaa adduunyada ku ahaan jireen yacmaluun kuwa sameeyo waa qawli eebba weyne hadalkii uu nabigiisa ku yihi wasjud eebba u sujuud wakhtarib sujuudda eebba ugu dhowow marka tawasulkii baa lagu baray wixii eebba loogu dhowaado waka laba ikhbaaru rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisa ayaa warramay sala allahu calayhi wasalama can daalika tawasulkii biqowlihi ayuu ku warramay wuxuu yihi nabiga in allaha eebbaweyne tayib alla wanaagsan wey falaa yaqbal eebba ma aqbalo ilaa tayiban waxaanan wanaagsanayn wa fii qowlih nabiga hadalkiisiina wuu ku sheegay tacaraf is aqoonsi ila allaahi eebbaweyne fi rakhaa markaad adanta saddex goor baad ladan tahay caafimaad markaad qabtaa waa ladan tahay caafimaadkaaga eebbe ku caabi usan caafimaadka ku khatalin eebbe kaa durkini markaad shaab tahay ead firinfirxoon tahay ee uruqdaadu shaqaynaysana waad ladan tahay shaabnimaada eebbe ku caabi markaad hanti haysato waa ladan tahay hanti aad eebbasi kolkaa maxaa imaanaya kolkaad xoolo lahay hadaad rabbi ku xirnay kolkaad caafimaad qabtay rabbi ku xirnayd kolkaad shaabahay rabbi ku xirnayd kolkaad waayeel noqotay xoolihiina ku dhaafeen jiratay ee baa ku aqoonsanay wahal jazaa lixsaan ila alixsaan kolkaa warka rasuulka dhegayso tacaraf aqoonso ilallaahi eebbaweyne firrakhaa labnaanta gudaheeda ku aqoonso dhallinyaranimada iyo caafimaadka iyo maalqabnimada labnaanta eebbe ku aqoonso yacrifka ha ku aqoonsada eebe fi shidda dhibaatada gudaheeda xanuunka waxla-aanta waayeelnimada markaas sidatuu ku aqoonsanayo wa fii qowlih hadalkii nabiga fii ma xadiid uu yarwiihi subanuhuba wariyey can rabbihi subxaanah weeba ka wariyey xadiidulqudsi wey wamaa taqaraba aada u dhegeysa wamaa taqaraba ma dhowaado ilaya aniga eebbaha cabdii addoonkayga bishayin iguma soo dhowaado wax eebba loogu dhowaado wuxuu ugu jecel yahay dhegayso wamaa taqaraba ilaya cabdi addoonkayga iima soo dhowaado bishayn iguma soo dhowaado axabba la jacayl badan yahay ilaya aniga eebaa mimaa kii gudashadii iftaraltuhu aan waajib ka dhigay calayhi addoonka korkiisa kolka waad ogaatay eeba waxaa loogu dhawaadaa maxaa ugu wanaagsan wuxuu kugu waajibiyey ood gudato wey ka gadaal walaa yazaalu kama zuulo cabdi addoonkayga yataqarabu ilaya inuu aniga eebaa igu soo dhowaanayo min nawaafili khayr kolarsi xataa uxibahu ilaa anigii allaha addoonkii aan jeclaado kolka dhawaanshiya kalgacallo u kala qaad ilaah maxaad ugu dhowaatay faradka gudashadiisa wuxuuna kugu jeclaaday sunnada samaynteeda kolka waataynu awliyanimo jeclayne awliyanimo maxay ku jirtaa waajibkoo la guto sunnadana lagu daro adiyaa la dhexdiina cid mari mayso dhegaysa xadiidka qudsiga xadiid yaab la wey wa fii qowlih nabiga qowlkiisiina wuu ku sheegay fii maa yarwiihi can rabbihi caza wajala isla xadiidka hore qeyb ka mida ah. wain taqaraba hadduu addoonka dhowaado minii anigeeba shibran taako intaan in leeg xaggayga uu soo nucsaday taqarabtu ilayhi diraacan laba taako wey dhudhunku waa laba taako haddaan wax la kolka addoonkii xagee buu taako u ilaahna labataa ku soo qaaday kolka isku nucsiga waa sidee waxa weeye addoonka nucsigu u nucsaday iimaan iyo camal saalix u sameeyey ilan waa labadii loogu dhowaan jiray nucsigeebana waa maxay dantii addoonka uu ka lahaa dembi dhaafkii iyo naxariistii iyo caafimaadkiibuu u guday wain taqarab hadda addoonka dhowaado ilaya aniga diraacan addoonkii baa tilaab qaaday awalkaa ku dhowaaday wuxuu dhowaaday dhudhun taqarabtu minhu baacan jooggiisa wey adiga waxaad ilaah u dhowaatay ood iimaanka iyo camalkaaga ugu dhowaatay dhudhun ilaahna bacuu ku yimi wa in ataani hadduu addoonkii i yimaado eebba hadalkii wey yamshi isagoo soconaya addoonkoo lugaynaya yaa ii haligee ba soo lugayn maha waa soo ordaaw raxmaddii sidii banaanku taalla arag awliyanimadii arag meel kale ha ka day xadiidkaan awliyanimadii ka sheekay wain ataani hadduu ii yimaado yamshi isagoo soconaya ataytuhu aniga allah isaga u imaada harwalatan kadle ama ruxle xusul duub wey isagaa socday alla waad ku soo ordaaw kolkan waxaad ogaataa waxaad adiga qabanayso waxa eebba ku siinayaa ka weyn mana isgudaan calaa sabiili almithaal haddii cimrigaaga ilaahay buunbuuniyo ood boqol gaarto ood boqolkaa sano aada cibaado ilaah keliyata mashguul ku ahaato odan wax kale soo qaadin haddii lagula xisaabtamo camalkaaga een fadli eebba lagula xisaabtamin jannada boqol sanaad ku jiri lahayd kadib waa ku dhamaataa lagu leeyahay muddaad shaqaynaysa maxay boqol sano jannadii maxaad ku jirtay boqol sano eh, maxaad usii joogi maxaagii waa dhamaadeen laakiin lagama baxayaa meeshii laleeyahy iyadoon las agdhigi karino waxaad qabatoo dhan daqiiqo lagu jira jannadaa ka qiimi badan ee boqolkaaga sanaa haddana marka taas waxaa wey fadliga eebbaa ka wey waana alfadla biyadiillah yuutihi man yashaa wallaahu dulfadli lcadiim marka deeqdee baa ka wey wa fii qawli nabiga qawlkiisii buu ku sheegay fii xadiidi asxaabi ilkhaar aad u dhegeysa xadiidka kan waa niman ugaarsaday duuray galeen gabalkii yaa xilli ugu dhacay qorafaa la galay qoraf ma taqaaniin god dhagax ku yaallo wey qorafkii yaa la galay roobaa ku daay meeshaa lagu dhunto ka gadaal dhagaxaa soo fakaday weynigii ka batay buurtii korkooda ahay duleelkay ka galeen uu naf ku yihi haddii la istaataabtay waa la nool yahay laakiin waa la jid xiran yahay yaa dhagaxaan qaada waa noo dhamaatay war maxaa yeela waa la isku caqli biirsaday waxaa la waxaan waa ikhtibaar godkan waa af duleeli jiray qorafkaan meeshuu ku aali jiray dhagaxaan meeshu soo fuquu joogi jiray imtixaanana laga qaada raghaa la iska dhigo maxaa yeela ilaahay waxaan u qabanayba soomale camal alla darti aan u samaynay soo ma jiro kaas ilaah aan ku tuugno dhagaxa waa dhaqaaqa kolkaasaa nin walba gaaru xisaabtamay nin walba camalkuu sameeyey kii ugu qiimi badnaa buu sheegay nin baarinim buu sheegay isagoo reer baadiyaa ari leh labadii waalidna uu joogaan oo sahmiyey dhulkii yaa xaalufay xoolihii yaa baahday aaduu u dheeraaday meel xoolaha daaqaan uu jarinayay ama lagu raro qorraxdii dhacday goor danbuu soo guuray habeen barkii xudii yimid wuxuu yimid dad iyo duunyada iyadoo baahi loo dhintay odagaa xoolaha lisi jiray wuxuu yeelay xoolihiyuu soo lisay dhiilkiiyu xaano ka buuxiyey kuma laxayn carruurtiisii oo seexan weyday wuxuu yihi labada waalid intaysan dhartaada maqlin aanawgeed kuwaasaa kuugu daran kolkuu yimidba waa gamaansan yihiin labadooda haddaad ka noqoto ood ilmaha caanaha siiso waa soo kacayin ilmihiisa ma ogiy annaga dan nagamala imaanaysa korkoodu fadhiistay ninkii maantao dhan wareegaaya oo daalay oo taabaxooday oo oon iyo baahaba ka badiya uu yidhi intay toosi lahaayeen oo iska kor fadhiistay waagiyaa ku beriyey ilmihii waa cabaadayey imtixaan wey bilcaantii waa cabaadaysa xoolihii waa cabaadaye hal neefuu ka soo lisay kolkuu waagii baryu yidhi hooyo kistini saanaan yeelay ilaahu darta aan u yeelay dhagax naga qabo dhagaxyaa gees baneeyey cashir runuu sheegay ninkaa kii labaad muxuu sheegay cifiya dhowrsanaan gabadhaan ilmaadeeraha inuu yihi waa i diiduu yihi anigiina waa kuwaashuu yihi shaydaan iyo nafaa iga daba riday meelay joogin ma joogsan karo iyadiina ima rabto markaa tuugmadii iyo dabooradkii ka badiyey oy i diiday ciddoodii oo baadiya abaar ah ku dhacday ninkaana waa reer beled ardaalnimada magaalada taqaan waa la soo diray gabartii ka walaalkaa cunto noogu doonaa la yidhi kolkaas reerkii xooliina waa dhaafay abaarna waa ku dhacday baahiyaa loo dhammaanayay adaa la ikaa soo diray kolka gabartii diiday soo maha labadeena xeersan nooma yaalle waa adigii dafiro i diiday beexan maanta ogolahay samafal ma ogoli oo maa maxay maxaad rabtaa inaad sukay dhiibto markaan kaa fara qabsado reerkaanaan noolayna markaa labiyo toban waa iyo toban kun oo riyaal oo kale lacagta waktigaas diinaara la dhihi jiray intaasaa lagula heshiyey gabadhii danaa haysa reerkiina waa baaba'ayo ninkiina waa diiday dhibaatadeedu ka faa'iidaystay meel xulun isu taagay kolkaasay tihi waaya meel koraa la fuulay gabadha waa si ilaahay u abuuray casiifa dhowrsan wey waxay tidhi waryaa ah ilaah ka cabso kaatuntaan ha isku jebini meeshaan ilaaha abuuray saanuuna u abuuray waana dhowrsan tahay ilaahay abuuray ka fasax qaado oo nikaaxay sheegaysa adoon ilaahay meeshaan abuuray fasax ka qaadanin meeshan ha u dhawaani haddaad wax isku falayso mana u diidin meeshaas yaa ka noqon kara naagaad labaatan sana raadinaysa oo maanta gacantaada gashay geedkoo taabasho ku jira mid noqon lahay male meeshii u ka noqday warkiiyaa wadnaha iyo qalbiga dhaxay koorihiina waaba iska gureenba meeshii u ka noqday lacagtiyaa soo hartay laba iyo tobankaa ku naqaaduy saddexdan inuu ku jira ilaahu haddaan saas yeelay adiga dartaad u yeelay dhagax nooga fali in la egaa intii faydanta ninkaana hartay qeybtiisii dhagax waa iska tegi doonaa kii kale ammaani iyo ikhlaasnimo wuxuu yidhi maalqabeen baan ahaa isaguna shaqaaluu lahaa markii baartiiya wixii loo falay loo adeegay iyagana ujradoodii joornaatadiiuu bixiyey midaa yii aniga waxaan waxaan cid kula noqdo ma dhane waa tagaa iisii hay waa soo shaqaysana halihii yuu ku dhaafay dibna uguma noqonin see yeelay kii qadarkii tijaariguu u geliyey xogaagii uu ku dhaafay uu ganacsi u geliyey wixii yaa dad iyo dunyaba gaaray baxda maasha allah kiyaa soo noqday wuxuu kistaan berigii kugu dhaafay wuxuu kistaan berigii kugu dhaafay anu soo noqday wuxuu yidhi addoomahan maarki arki haa roodan arigan geelan ma arki kulli adigaa leh kistaadiya intaan noqotay haygu dheelini aniga addoommana kuma warsanin aryalo iyo geelna kuma warsanin kolka horena kuguma dhaafanin wax yarnoo joornataan wixiisii kolkaasuu bal markaan kugu dhelaad aragtidi waxaan salka ka marakaxayso inaan ku daba kaco addoommadii arigii loodii geni wixiiuu kaxaystay saddexduu ku jiraa ninkii saas wax yeelay ilaahu haddaan saas yeelay oon ammaanadaas gudday ixsaankaasna ku taray dhagxan nooga tali dhagxii waa iska dhasmuka waa kaa tawasulka sheekadan maskaxdiiyo maanka ku qaata kan muxuu ilaah ugu tawasulay xafiifnimo kana muxuu ku tawasulay birulwaalid kana muxuu ku tawasulay ammaan iyo ikhlaas yaa sameeyey iyaga naftooda magaxiina waa dhaqaaq qoladiiyo marka sheekha noo keenay wuxuu yidhi wa fii qawlihi nabiga hadalkiisa fii xadiidi asxaabi algaar xadiidkuu yareeyey kolkaas sheekadii waa idinla socodsiiyey godka kuwii godka gaarka waa qoraf wey qorafka asxaabtiisii aladiina intabaqat ay dabooshay calayhim korkooda asakratu dhagax weyn baa meeshii sharay itawasal axaduhum midkood wuxuu eebba ugu tawasulay bibiri waalidayhi labadii dhashay wathaani midkii midkii labaad bitarki maa shay ka tegidii xarama allaahu tacaala eebba xarimay wahaalidu midkii saddexaad biraddi xaqin xaq naqidi ilaa mustaxiqihi xaqa dadkii lahaa loo naqay maca tanmiyatihi xaqi oo loo badiyey lahu isaga bacda an qaala bacduhum libacdi marka qaarkood uu yihi unduruu waxaad fiirisaan acmaalan camalyaal saalixatan suubano camiltumuuha ad camal fasheen lilaahi eebba weyne dartii fadcullaaha eebba tuuga bihaa camalkii ku tuuga lacalahu eebba mudan yufarijwa inuu dhagaxa faydo cankum xaggiina fadacow ilaahay tuugeen watawasaluu axmaashoodii bay eega ugu dhowaadeen fafaraja eebba waa fayday canhum xaggooda asakrata dhagaxyaa laga qaaday wakharajuu nimankii ka baxe min alkhaari qorabkii saalimiina iyagoo badqaba wa fii qowlih nabiga hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam uu yihi aqrabumaa shayku ugu dhowaan badan yahay yakuunu alcabdu addoon inta uu hada markuu eebba ugu dhowaan badan yahay min rabbihi rabbigii wahuwa saajidun isagoo sujuudsan wey wa fii qowlih nabiga hadalkiisa uu yihi nabiga as'aluka allaahumma ilaahu waa ku tugay bikulli ismin magac ilakiisaan kugu tugay huwa magaca laka adiga kuu sugnaaday samayta aad magacowday bihi magaca nafsaka adiga eebbaa naftaada aad ku magacowday aan kugu tugay ow ansaltahu aada magacii dejisay fii kitaabika kitaabkaa gudihiisa ow callamtahu aada magacii bartay axadan qof min khalqika unkaaga ka mida aw isaatarta aada la gooni noqotay bihi magaca fii cilmi lgeyb qarsoonaanta cilmigeeda gudaheeda inta ka agtaadaya an tajcala inaad eebbow yeesho alqur'aana alxadiim qur-aanka weyniga badan rabiica qalbi qalbigayga gugiisa wa nuura sadri xabadkayga iftiinkiisa wa jilaa'a xusni murugtayda faydideeda wadahaaba hami walbahaarkayga iyo waqami aniga xalaalkayga intaba aada ku tabisa qur-aanka wa fii qowlih hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi nin ilaah tuugaya intuu maqlay faqad sa'ala waa tuugtamay haadaa ninkan bismi illah eebbaweyne magicii ayuu ku tuugtamay alaxwan ee weyniga badna alladii magaca maa su'ila ila aneeba lagu weydiin bihi magaca ilaa haddii wax lagu weydiiyo acda eeba waa bixiya wamaa duciya eeba lama tugo bihi magaca ilaa haddii lagu tugo ajaaba tugmadiiu aqbalow daliilka saddexaad ee u dambeeya saddex waxaa weye maa warada wixii soo arooray min tawasuli ilambiya nabiyaal xarig xidhasadooda fi lqur'aani alkariim qur-aanka ku soo arooray wa ana tawasulahum nebiyaal tawasulkooda kaana wuxuu ahaa tawasulka nebiyaasha eeba uga xarig xirtaan kaana wuxuu ahaa biasmaa'i magacyaalkiisa tacaalaa koraaye wa sifaatihi tilmaanihiisa wa biliimaani iimaan buu ahaa walxamali buu ahaa asaalixi ee suuban walam yakun ma ahaanin bikayri daalika intaas waxaanan ahayn tawasulkooda ma noqon abadan weligood iyo allahood oo fa yuusufu calayhi salaam nebi yuusuf korkiisa nabadgelyo haatee qaala fii tawasulihi markuu eebba u xarka xiranayay wuxuu yidhi rabbi yaa rab aniga rabbigayow kad waxaa dhaba aataytanii inaad ii siisay min almulki boqornimo waxbaad iga siisay facallamtanii eebbow i bartay min tawiili xadiid reeyaala fasirkoodna waa i bartay faatira samaawaat sifaadkii eebba arag irar yaal eebbaha uumow waalardi dhulal yaal eebbaha uumow anta adiga keliga yaa weliyi sayidkaygiya fi dunyaa adaa iigu sayida waalaakhirati adaa iigu sayida ee tawafani allow nafta iga qabo musliman anoo kuu hoggaansan waa alxiqni ka gadaali haleeshi igu dar bisaalixiin addoommadiisu suubanow waadunnuun nebi yuunusna qaal wuxuu yidhi laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga eebbaweynaa maahaane subxaanak eebla-aan badnida inii aniga kuntu waxaan min alظaalimiin anaa gardarnaa wey wa muusa nabi muusena qaala wuxuu yihi rabbi yaa rab aniga rabbigayow inii aniga dalamtu nafsi naftaydii baan dulmay fakfir lii allow ii dhaaf hadduu yihina fakafara lahu eebba waa u dhaafay waqaal waxaa kaloos muuse yidhi inii aniga cudtu waxaan magan galay birabbi aniga rabbigay wa rabbikum idinka rabbigiin baan magan galuu yidhi wa ibraahiimu iyo wa ismaaciil oo isdhalay qaala labaduba waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow taqabal ogolow minaa xagganaga inaka adiga anta adiga keliga asamiic eeba maqlid badana alcaliim wax walba adaa yaqaan wa aadamu wa xawaau qaala labaduba waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow walamna annagaa dulminay anfusanaa nafafyaalkanaga annagaa dulminay wain lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin ow watarxamna ada noo naxariisan lanakuunana waxaan ahaanaynaa min alkhaasiriin kuwa gurigood baay bay yidhaahdeen wallahu aclam